subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka falaqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib waa subaxnimo talaada taariikhdana ay ku beegantahay saddexda bisha tobnaad labada kun saddex labaatanka qodobada saabkii aad barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah weli waxay xiise dagaal ka taagan tahay deegaano ka tirsan gobolka mudug oo maalintii shalahayd ay ku dagaalameen laba maleeshiya beele dagaalkaasi waxa uu sababay khasaaro isku jira dhimasho dhaawac aad u tiro badan labada dhinac ee puntland iyo galmudugna waxay wadaan waawaantii lagu qaboojin lahaa xiisada halkaasi ka taagan wixii ugu dambeeyey wararka imaanaya gobolkaasi ayaan idiin soo gudbin doonaa falqayn arrintaasi ku saabsan waad maqli doontaan sidoo kale diyaarado dagaal ayaa duqaymo culus waxay ka geysteen saldhigyo maleeshiyada kooxda al-shabaab ay ku leeyihiin magaalada bu'al ee xarunta gobolka jubbada dhexe waxaa la sheegayaa inuu khasaare ka dhashay duqaynta halkaasi ka dhacday wararkii ugu dambeeyeyna oo idiin soo gudbin doona xubintii kalamaan ayaa qayb ka ah barnaamijka waa mar kaleyo falqaynta wararka sana weeyo meel bay ka wada timi

kala maarmi maysaa soomaaliya dhirta isqabsada maarantaa matiyey daryeel ma ka maarantaa muranuu garsoor ma ka maarantaa masuulow shacbiga ma ka maarantaa matiyey daryeel ma ka maarantaa ka soo ma ka maaranta ummad yahay midnimo maka maarantaa maamul dowladnimo maka maarantaa nabadba cuntada kala maarmi maysaan soomaaliyay idigta isqabsada isma kaabsado midigta isqabsada kala maarmi maysaan soomaaliyay heestaasi waxay daafur u ahayd barnaamijka falaqaynta wararka oo soo xulbaad ka dhageysataan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho gobolka mudug maalintii shalay ahayd waxaa ka dhacay dagaal sababay khasaaro iskugu jiro dhimasho dhaawac iyadoona dhimashada la sheegayo inay gaarayso labaatan halka dhaawacan intaasii ka badan yahay laba maleeshiyo beeleed oo daris ah ayaa halkaasi ku dagaalamay waxaana ilaayo haatan socoto waawaanta lagu xaqiijinayo sidii markaasi looga hortegi lahaa in mar kale uu dagaal ka dhaco deegaanada ka tirsan gobolka mudug oo u dhexeeyo magaalooyinka goldobog iyo sidoo kale gaalkacyo xildhibaanada kasoo jeeda deegaanadaasi oo maalintii shal ahayd shir jaraa'id qabtay ayaa waxay sheegeen in colaadaasi ay gadaal ka riixayaan maleeshiyada kooxda al-shabaab isla markaana ay loogu danleeyahay in lagu dhabarjibiyo dagaalka ka dhanka maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ee ka socda gobolada dalka odayaal iyo waxgarad ayaa ku baxay colaadda halkaasi kasoo cusboonaatay waxaana markaasi la sheegay in haatan labada maleeshiyo beeleed ee isku hor fadhiya deegaanada ka tirsan gobolka mudug ay doonayaan inay kala qaadaan iyadoona ciidamada dawladda ee maamuladaasi ay kala dhex galeen waawaantana ay socoto mas-uuliyiinta gobolka mudug ee labada dhinac oo aan la xiriirnay ayaa inoo suurtageli weyday inaan qadka telefoonka ku haleelno si aan wax ugu weydiino xaaladda gobolka iyo colaadda halkaasi soo cusboonaatay gobolka mudug ayaa sanadihii u dambeeyey wuxuu ahaa mid xasiloon oo ay si weyn ugu qayb qaateen bulshada qeybaheeda kala duwan sidii colaadda loo joojin lahaa hase yeeshee deegaano ka tirsan gobolkaasi ayaa maalintii shal ahayd waxaa ka dhacay dagaal aada u culus taliyo ku-xigeenka ciidamada isku dhafka ee gobolka mudug oo kulmiyo la hadlay ayaa waxa uu sheegay in haatan ay ku guulaysteen in labada maleeshiyo beeleed ay kala qaadeen islamarkaana ciidamo ay kala dhex dhigeen waxaanuu sheegay in colaadaasi dad badan ay ka qayb qaateen laakiin ay wadaan baaritaano la xiriiro sida ay wax u dhaceen shacabku hadda faakay waa degan yahay wax dagaaloo ma dhicin xoogaa waa arintaas waa ku jirnaa waa dhexdooda meelihii oo ciidamadiina xoogaa kala qaadnay adigu hawshaasna waa ku jirnaa iyaa la qadarana sida ugu wanaagsan ugu qayrka badan inay ku dhamaataan rajeynayna wax damba soo noqon taliya khasaaraha guud ee labada dhinac ka dhashay imisuu dhan yahay sida eh, laga warhayaba labaatan labaatan wey dhimashadu dhaawacuna waa waa kasii badanya haye markii dagaalku bilaawday tan iyo markuu dagaalka bilowday maxaad qabateen oo waawaan ah ama xasiloon ah tilaabada koowaad oo mar hadii meesha dagaal ka dhaco waakii meesha ku dirira la kala qaado waxa kalena dee waa wax la iska soo gaarayo maamulada iyo odayaasha dhaqanku ay aan looga maarmin oo inay u yimaadaan hawshaas kalaan ay muhiimkahay gobolka mudug muddooyinkii dambe waa u xasiloonaa maxaa dagaalkaani keenay dagaalkan dee waxaasaa keenay ma oran karno hadda wax gaar oo keenay maogin meesha xewaan naqbaa laga wada degay waxaanooyin qabiil iyo daba jooga weeye dee si eh, fudud ku dhacay eh, cid og inuu dhacahayo iyo iyo wix salka ku hayaba lama argo waa lagasii taxadari lahaada dad aada usoo qabateen inaad kaga shakasitiin dagaaladaasi ay ka dambeeyaan ma jiraa hadda kabacdiba haddii alla idmoo baan ku tala jirnaa dagaalku sida eh, hawshiisa oo kolla laga warhayo dagaal ballaaran buu ahaa ummad badan oo eh, ay ka qayb qaateen oo guubaaya marka in ku wixii bilaabay la taargadgareeyo la goobo mooye dagaalkan wixii ka qayb galay hadda farahay ka baxeen wax dad badan oo umad badan ba ka qayb gashay xildhibaanada kasoo jeeda deegaanadaas waxay sheegeen in dagaaladaasi ay ka dambeeyaan maleeshiyada al-shabaab ay gadaal ka riixayaan colaadna halkaasi ay ka abuurayaan arrintaasi maxaad xog aad ka ogtahay maadaama taliyaha ciidamada isku dhafka a ah tahay adeerow waa hawshaas dee sidaas loo sheegaba anaga hadda wax cad oo ay lugu ay kula jiraan ma laakiin qaar ahaan wixii ay ku shaqaysan jireen markii dagaal lagula jira inay dadka beelaha iyo dadka isku diraan dariska waa shaqadii lagu yaqiinay marka hawsha meesha ka dhacday baa u eg shaqadoodii mooye wax cad oo aan leenahay dee ilmaha noocaasa uga shaqaynhayo shaqadaas ka hayayoo aan hugnaa ma jirdo laakiin shaqada meeshaan ka socota dadkaan heshiis bay ahaayeen nabad waliba gobolka mudug nabada ka jidha si ka gaaraha labadan beelood ay oo kasii fiican bay heshiiskoodu ahaa maga badan bay kala qaateen xaaladoodu ugu badan bay soo jiitamayso nabadooda eh, dad badan oo dalka dibadiisa iyo dalka gudihiisa joogaa ka qayb qaatay marka xaalkoodu waa sideed saraa ah marka waxyaalaha soo celiyey baa waxaa la oran karaa wargelin ku jidha mooye anagu wax cad oo aan idhaahno waxaasa ka dambeeya ma hayno taliya ugu dambeyn maxaad ku baaqaysaa labada dhinac waxaan ku baaqahayaa de wax foolxun baa dhacay qof kasta oo qayb ka daadan kara ama gobolka miig jooga ama ka maqan qof kasta oo ay saxaafaddu ugu horeyso dadka waxgaradka iyo xildhibaanada kasoo jeeda gobolkan iyo dowlada federaalka iyo maamulada galmudug iyo puntland dhammaan inay u istaagaan oo ka qayb qaataan oo arintaas loo istaago baan soo jeedinaya dadka dagaalkaas uu dhex maray oo walaalka ah oo meesha wada deganna waxaan leenahay dagaal faa'iido uu keenayo lama arko cid kasta oo faraha kula jidhaa ka baxdo adduuniya akhiraseeg waxaa ahayn ka heli in intii oo kale sii dhimato iyo in lagu barakaco oo wareer kale ka dhaca mooye wax xala oo laga helayo lama arko marka waxaan leenahay ciddii faraha kula jidhaana ah ka baxdo inta waxgaradka deegaankan kasoo jeeda iyo dowladaha maamulada iyo dowladda federaalka soomaaliya intaba waxaan leenahay eh, arrintaas si gaar ah loo soo fiiriyo waa arrin culus waa arrin markaan dagaalka lagula jiro argagixisada iyo eh, dhib ku ah waxaan leenahay marka si kasta oo ay ay tahada dhib kasta oo kaalin kuleh kaalinta ay ku leedahay inay ka qaadato saxaafaduna ay madax u tahay oo saxaafadda waa waa muhiim waada nabadda iyo isqabgelideedaba saxaafadda iyo dadku intay dagaheedu inay wax wanaagsan ku dhacaan oo saxaafaduna ay ka qayb qaadataan codsanayna kaasina wuxuu ahaa cabdifataax cali faarax tali ku-xigeenka ciidanka booliiska isku dhafka gobolka mudug oo markaasi kulmihii ugu warbixinayay dagaaladii shalay ka dhacay deegaano ka tirsan gobolkaasi iyo waabaanta ay wadaan isagoona sheegay in ciidamo ay kala dhex dhigeen xaaladan ay tahay saaki mid degan wixii warar kusoo kordho wararkan iyo barnaamijyada dambe ayaad ku dhegeysan doontaan weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqeynta wararka weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqeynta wararka magaalada buaal ee xarunta gobolka jubbada dhexe waxaa ka dhacay duqeymo culus oo lala bartilmaameysaday saldhigyo waaweyn oo ay halkaasi ku lahaayeen maleeshiyada al-shabaab sida ay wararka sheegayaan duqeymahaasi waxaa ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho dhaawac iyadoona la sheegay in duqeymahaasi lala bartilmaamay sidii goobo al-shabaab ay kagu sugnaayeen magaalada bu ee xarunta gobolka jubbada hoose weli wax wara kama soo bixin maamulka jubbaland oo ku aadan duqeynta ka dhacday magaaladaasi waxaana la sheegayay in xaaladda magaalada ay tahay mid kacsan isla markaana al-shabaab halkaasi ay ka wadaan dhaqdhaqaaqo oo ku aadan khasaaraha soo gaaray duqeynta ka dhacday deegaankaasi sida ay wararka sheegayaan gabagabada barnaamijka falqaynta wararka ayaan soo soo gaarnay waxaad ku soo dhawaataan xubinta kalmaan kalamaanay waa la yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihii gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalkaa kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa war kalamaanay waxaan idhi bilowgii gubaaniya ilaa beriga aan joogno burbur iyo shabaabow intii bele ku soo gaadhay bishan iyo bishii hore waxaad baas la kulantoo dhan burdabrida bacaad iyo sidii buure iyo geedo buntuq iyo baroon laba dhaco biriq sidoodiiya beekaam waxaan kugu ridnoon kugu baroobaynay bar ka mida adoon qarin runtaa lala bareeraahe bushimaha intaad kala furtaan baa ka sheekeeya bandar lagu kifaaxiyo markaad beled ka caagnaatay basaastiyo dhibkaad mudatay iyo barakicii daalka bulshadeenna moogiya dadkaa baahideed qaba e baadiyaha sidaad ugu jabteen ugu bishaareeya booto iyo waxaad cagajuglayn shacabku baadaanba idinkoo bistiin marahayoo badi hareeraysan karatay baroortiyo dhowaan balanbalku u jeedshay beerjileec hadduu nooga rabay baga dhammaadkiinna beerjileec hadduu nooga rabay baga dhammaadkiina ma tiraahido war cabdulow sida bisla caraysna hadeer ku hor wuxuu yidhi wax dhan baad isbumbuunisee baay makaa yeedhay warana waxaan odhan lahaa tiyaam waa ah hubaa inuu dilay khawaariije taasna aniga waxaan ogaayay inuu hadeer furinta joogaaye hangool iyo cadays waa kuwii galay dagaalkii shaaciy iyo shiriif iyo awaan sahlwey halgamayaane ragga geedka joogana runtii waa gurmanaya kalmaana war ma haysiine xerta joogta geedka kalamaan xertii furunta joogtaa inta darin meel bannaana dhigteen la soo hadashay waxayna dhaheen xertaan geedka uga soo tagnaay ma cabsanaysaan dagaalka maa soo gashaan warbow dulmiga maxangool baa ka dambeeya maxamed saal warnamiyo aan isdagiyaasa araasiyoona tiya maka lugle arantun mayle aray shinna fadhiidi iyo kofooftuway unugeedagio kofoofeenba fidhiine may fartah ninka godan aryaadhaha xerta geedkaa nooga tagta la garay calishan iyo tobaniyo shariif shaaciya xay nugu maageen war anigu dulmiga oo intaaj ka dambeeyaan u malaynaa war anigu waxaan u malaynayaa abwaan maxamed saal beelaha dagaalka shabaab ka qayb galay inta cilmi baaris ku sameeya inuu qolo walba gooni u soo tilmaamo war haddaw qaar xamanayay aryaa manabe xaladaana ubadhahayo xan maxaan ka rabnaa wax adaanba u jeednaa war cidhaabtooda anaa dhuuxay gabay cayna ma ahayne caynlaydu runtii waxay ahayd weer caraada ah colka baxay gabyaagu coto caawinta u raacay xorayntii camaarana tegiye ceelka weyne ceelbuurna u sii muuqday iyo cirifka dheere cabashada ma garan iyo waxay noo cuskanayaane goormaa ciyaalkii shabaab cudud libaax yeesha war waxayba ku dhaheen warabahaa ku cunayaa wehelkuma noqoye qofka laba weji lahaa ha la dhigaanin wacado dagaal aan lagu lahwadin allahayow dhibbadana war bilaashay noogu wacayaane ah. al-shabaabkii soo duulay ee damicuu aafiyey doc ah. kastaba markii laga maree diriirta loo loogay ah. dawacada haddii arkaan waa ka didayaan aryaadhaha al-shabaab gurigoora abba'ay inta furunta joogtaana ku filane samigay cabdulla waxa uu yidhi ow naftii halige aneexayn eh. naftii huraa isku naaba eh. naftii halige aneexayn eh. naftii huraa isku naaba war kalamaanay dagaal ka socda iyo awoodda shacabka war uma haysiine hadda ka hor waxaa la yidhi wiili aabbihiis ayaa u dalxiis tegey beer xayawaanaadka lagu xanaaneeyo waxayna tageen beertiiyo inta badan xayawaanaadka ay u horreeyaan libaaxa iyo shabeelka ay shabaqyada ku jiraan si dadka looga difaaco uusan ma soo baxsanin balse waxay yaabeen markay arkeen maroodi weyn oo xarig yar ku xidhan oo meel bannaan ah jooga markaasay inta cabsadeen cabsadeenay shaqaalihii beerta xayawaanada waxay weyddiiyeen maroodiga intaan leeg xariggan dhannuhu ma celi karee ama uu nagu soo fakadaa maxaa khatar noo gelinaysaan kadibna shaqaalihii waxay ku jawaabeen hadal xigmad badan leh kaasoo ahaa maroodigan isagoo yar ayaa xarigga lagu xidhay maanta uu weynaadayna ma rumaysna inuu xariggaa yarka ah goy karo marka dadkii shan iyo tobanka sana cabsan jiray ee aan rumaysanan in shabaab laga adkaan karo maanta ugu dambayn xitaa kalamaan furinta joogto waxay barteen in shabaab laga adag yahay cidna wax bursanaa karin war maxaad ula yaabaysaa sow aadan arkin rati qoora oo qooqan oo cunug yaru xariirinayo war dadka dadka dhiirigeliya waxay dhahaan la awoodaayo istaag warbow somaadu waxay tidhaahdaa wixii aad barataa waa baaska marka haddaad cabsi barato haddii weligaa bal u hognaanaysaa war soomaalida ilaa hadda toostae kalamaan toban sanay u sheegay sheegaysa iska dhici karaan war jimcihii dhawaay bannaanbixii lagu qabtay daljirka dahsoon ee loogu magac daray guul ama geeri waxyaabihii laga diiwaangeliyey waxaa ka mid ahaa toddobaatan jir caruurtiisa wata oo bannaanbixii duubayo wax cabsiyuu ka muuqan wuxuuna sheegay weliba koonaha magaalada inuu degan yahay isbaarooyinkii miyaa la qaaday maw hadda kuma dhuntaan miyaa magaalada koonayaasheeda war dhoonbirkiisaa guriga u yaal xabadano xabad kama xanuun badna war waxay maraysaa markay carabta odhan jireen alkhoof mantihi war wararkii ugu dambeeyey ma haysiine waxaa la sheegayaa saaxiibkii weynaa ee shaab u inuu shacabku hurdi inuu taleefonka qabalaayahay waayahan war amuu tiisa u yaabay oo meel anteena la'aana u cararay waar gudadka marka la galo anteenadu ma shaqayso aryaadhaha kale maanay aan idiin warrame nimanka ciidciidka ku go'doonsanay ma hadday agteera waa faafeenaa layidhi qaarna waaba fakadeen buundoodhinkana waxaa la sheega maqhribka kadib inaan la jooginoo laga gudbo dhinac kasta war cabdullow buundada liqliqatee beledweyne haddaad bir in lagu xiray ku ogeed dadkii ka hoos hoosbaxaya inta loo diiday aasilig iyo ooda lagu xihay gaaray hadda war cabdikuusow gawaaridu iminka hargeyso iyo burciyo ma tegi karaan aryaanaha warkan wayga dhex gasheen shabeellada dhex meel nimankii buundoodhinka ka gudbaayaan iyo meelaan waaga laga dhaqaaqin waayo halkaasna waxaa iiga cadin in hagaru ka jirtoon habar shiish waaga dhimanin dhanka kalena haddaan idinkaga warramo wara dhuumale meel la yidhaaho oo galhareer iyo ceelbuur u muuqata saddex isbahaysiyaa isugu tega turkigu ma ku jiraa war turkigu isbahaysiga neeto ka mid yah war turkiga qarxii ka dhacay ka dambeeyey waa la ogaaday waleelise laga fakan waayo durba miyay soo qabteen aryaadhaha warka waa un iga dhex gashaane isbahaysiga saddexda beelood magacoora haddaan idiin soo gaabsho waa c m x kuwii horena waa ogeedeenoo afarta beelood ahayoo afarta s ahay intubana waxay ku heshiiyeen in qawaariij la soo afjaro hadda warma yaale maha naga kacsha war cabdulow cali jayta hadalyo war weyn hoga tusaaleeye wuxuu yidhi halyeeyow dagaal heegan wownahaye hadafkeenna guud iyo si aan horumar loo waayin habar shiish haddii aadan dilin hawsha socomee bislow sida maxamed sahal sheegay habar caddaa nafteedaan eed la'aan war hagar looma baahniyo xilligaan been hadoodilene habarta shiish sideedaba inay naga hartaa weye naw waar inta habruu noolyihiin hawli socon mayso haljow ma aha afooyinkaan noo hadoodilane habar shiish haddaanaan la dilin howl socon mayso warmadayo lafta garan waa ka nairobi intu soo baxay diyaaradan geyla baydhaba ku tegaye muxuu diyaaradarka abowsa raac waay muqdishoya ka hor jooga war welileeray eeran aamo oloisa kushakiisinyaa usi goronja hiriday goron welba ma koo hirinyaa isleeya aryamadeeyow doorasho muggi la gaaro leesma aamino warka dhammaanay war ma haysiine eh. gudoomiyaha maxkamadda ciidamada korneel shuute suuraaltulmaa idinka hukumay war ma khawaarij kalaa la geeyey xarafka ba fikradiisa naabaa ku waashibta ma yidhi ilaa uusan annaga maa'idan lagu akhrin nabeedadaan arka inaysan suuratu maa'idda hurayn war cabdullaw ilaahu intii ka sheekayda nugu dar waar shuutama wuxuu yidhi eh. qofkii shabaab la hadla toogashaa lagu xukumo warwarka ku soo boodinine horaa waxaanu maqli jiray eh. askari lelama saaxiibo maantana shuuta iga cadaatay sababtoo ah wuxuu yidhi nimaan saaxiibnahay oon aad isu jeclayn ayaan hadda ka hor toogasho ku xukumay markaan toogashada ku xukumayeyna saaxiibtinnimadeenaan qadarinayoon ku ilaalinayey oo toog saaxiibtinimo miyaa jirta hadda warwarkaan naga dhex wuxuu yidhi saaxiibkay wuxuu ahay sarkaal ciidamada ka tirsan asagoo qori wato xaafad dhex maraya ciyaal waxay ku dhaheen ma dhoco biyaa ka dhaca ma dhoco biyaa ka dhaca kadibna intaxanaa qowrisaas ku firdhiyey dhimashaana ka dhacday marka saaxiibkay anoo u danaynayana toogashaan ku xukumay saraakiisha la hadlayeyna wuxuu u sheegay saaxiibbadiin danu waxay ugu jirtaa dariiqa toosan inay ku socdaan hadday ka leexdaanna ku celiye runtana u sheega sababtu ah saaxiibtinimada waa tan xaqa kugu aadisa aryaadhaha anigu weligay suurta ka hor toogasho saaxiibtinimo lagu ilaalihaayo ma maqal war qofka xaqii uu galay in laga gudo adduun iyo aakhiraba faa'iidaa ugu jirta shuutana wuxuu yidhi saaxiibkay iyadoo toogashadii aan ku xukumay loo sii wado ayaa qoyskii uu wax ka dilay cafiyeen sidaasuuna toogashadii uga badbaaday laakiin ciidanka qalabka sidoo dhan waa laga saaray haddana weli saaxiibaan nahay oo waa uu joogaa naw waar miyuu soo xabaala toosay waaqloo war mahaysida cid xabaal gasha sooma toostee cali ugaas cabdulla guddoomiyihii hore gobolka banaadir allahow naxariista waa xijaabtee cabdulla waa jashii dhammaata ifka shoogi maysee ugaas cali ugaas cabdulle duqii hore magaalada muqdisho taariikh dheeruu ku lahaa maamulka gobolka banaadir talaadiinta soomaaliyeedna taariikh weynuu ku dhex lahaa hadda allah u naxariista waa halyaha ajashii u timide aryaadhaha waa intaase allah u naxariista cali ugaas cabdulle dadka iyo dalkaba sabir iyo ibaan allaha ka siiyo asagana jinnadii farduuso allaha ka waraabiye dumarkow ka tegayo daa'imaha carruurta dalka iyo dadkaba samir allahayow ka deeqsi allahayow ka deeqsi hirgeli hibadaada ee ka socday tiyaatarka qaranka wareeggiisii labaadaa maanta bilowday suugaanyahana miirmiirahaana isu soo haray intii sawir gacmeedyada iyo farshaxanka ku-xeelka dheerayna waa soo hareen mar dhowna waa la soo gebangebayhahaa la yidhi oo bur iyo biyaa loo kala bixi doonaa dad aan la gaari karinaana ka soo bixi doonaa la yidhi aryaa tacsiyaan wada warkaan hayga dhex gelin dalka iyo dadkaba samiir allahayow ka deeqsi fariimahaas iyo xubintii kaalmaan waxay u dambeeyeen barnaamijka falaqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halkan kala socodsiinayay cabdiraxmaan kaysin uu farsamaynaya nabadgelyo